wsl allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu lmualifu abu ibrahim almuzani calayhi raxmat اllah waanfada fi khalqihi saabiqa almaqduur wa huwa aljawaad algafuur wayaclamu khaa'inat alacyuni wamaa tukhfi suduur wuxuu soo waday ilaahay sifaadkiisa tabaaraka wa tacaala iyo tilmaamaha uu leeyahay ayuu imaamku ka soo hadlayay masaladii ilaahay carshigiisa inuu ka sarreeyo oo daatadiisu ka sarrayso cilmigiisuna meel walba joogo shay walba koobay ayuu kaga soo hadlay darsigii hore halkan wuxuu ka gudagelayaa mas'alo la yidhaahdo mas'alatu lqadaa waalqadar oo ka mid a ah masaa-isha iyadana aadka uu khilaafku ugu dhex maray bayna ahli sunna wa bayna alfiraqi daalla wuxuu yidhi markaa isagoo masaladaa ka hadlaya wa anfada alle wuu fuliyey fii khalqihi khalqigiisa dhexdiisa wuxuu ku fuliyey saabiqa almaqduuri wixii la qadaray kiisii hore ah, yani shaygii la qadaray kiisii hore ee horay loo qadaray yani almaqduuru saabiq waaye yani waa sifatu mudaafa ilaa mawsuufiha wey macnaa kii la qadaray ee horreeyey ayuu ilaahay khalqigiisa ku fuliyay wa huwa isagu aljawaadu weeye waa midka deeqda badan al alghafuuru ee dhaafida badan wayaclamu wuxuu og yahay alle khaa'inata alacyuni indhaha mideeda khaa'inadda ah oo wax khiyaamaysa oo si qarsoodiya ah wax u fiirinaysa wamaa tukhfii wamaa shayna waa og yahay tukhfii ay qarinaysa assuduuru laabuhu isha sida qarsoodida wax u xadaysa ee wax u khayaamaysana waa ogyahay kama qarsoona taa wax ka sii daran buu og yahay oo kasii xeel dheeroo xataa laabtu waxay qarsanayso oon xubnuhu kuba tillaabsaninna wuu ogsoon yahay allah tabaaraka wa tacaala faalkhalqu makhluuqaadkii caamiluuna kuwa samaynaya wey kuwa camal falaya wey bisaabiqi cilmihi cilmigii sii horeeyey ayay ku camal falayaan yani bicilmihi saabiq wey bisaabiqi cilmihi cilmigiisa kii sii horeeyey wanaafiduuna kuwa fulaya weeye oo u hoggaansamaya limaa khalaqahum wuxuu u abuuray lahu maaga iyaga wuxuu u abuuray lahu maagaas oo min khayrin khayr ah wa sharin iyo shar ah yacni wixii uu u abuuray oo uu ugu talagalay inay sameeyaan oo ama khayr ah ama shar ah ayay ku fulayaan oy fulinayaan oy u hoggaansamayaan walaa yamlikuuna ma hanan karaan addoommadii lianfusihim nafafyaalkooda min altaacati taacada xaaluu ka mid yahay nafcan uma hanan karaan wax manaafacaada oo aaca ah oo taacada ka mid ah naftooda uma milkin karaan walaa yajiduuna ma heli karaan ilaa sarfi almacsiyati macsiyada leexinteeda canhaa xaggeeda ay ka leexdaan ah, sarfi lmacsiya leexinta macsiyada ama leexashada macsiyada canhaa xaggeeda ay ka leexdaanna eh, dafcan ma helayaan reebitaan ah, yacni inay macsiyada ay ay ay leexiyaan eh, oy iska leexiyaan ama ay ka leexdaanna reebid u heli maayaan ma milkiyaan inay iska reebaan ayb masaladaasi ee uu kaga hadlay halkaa sheekhu wax weeyaan waa masalada caanka ku ah masalatu alqadaa'i waalqadar macnaheeduna wax weeye waa masalo khilaafkeedu horreeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala ee kownkan waxyaabaha ka dhacaya waxay doonaya ha noqdeen intaysan dhicin buu ilaahay horay u ogaa wuuna qoray markay dhacaysana doonidiisay ku dhacaysaa isagu hadduusan samaynin oo abuurni abuurinna ma abuurmayso sidaas mas'aladaasaa u taalla ayaa la yidhaahdaa alqadaa walqadar wixii ilaahay horay u qorsheeyey oo horay u qoondeeyey ayaa qadaa waalqadar la yidhahdaa masalada iyadaa waxay ka mid tahay mabaadi'da waaweyn iyo arkaanta waaweyne iimaankay ka mid tahay in la rumeeyo oo xadiidkii eh, cumar fi saxiixi muslim caanka ku ah xadiidkii jibriil markuu nebiga u yimi sal alla alay wasalam ee uu yidhi akhbirnii cani aliimaan su-aaluhu weydiiye ka mid ahayd nebigu waa ku jawaabay sal alla alay wasalam aliimaanu an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih inaad qadarka ilaahay rumaysa iyo qorshihiisa kiisa khayrka ah oo nafcigu idinku jiro iyo midka sharka ee dhibku idinku jiro labaduba inay xagga ilaahay ka yimaadeen inaad rumayso waa tiir marka tiirarka ka mida iimaanka weliba waa tiir asaasi ah oo la-aantiisa ruuxa uusan muslimba noqon karinba xadiidu jaabir baa jira isagana cinda tirmidi oo nabigu leeh sal lla wasalam la yu'minu cabdun xataa yu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi addoon maba rumayninba iimaanna lagama helin sax ah ilaa uu ka rumeeyo qadarka alle kiisa khayrka iyo kiisa sharka xataa yaclama ana ma asaabahu lam yakun liyukhطi'ah wamaa akhta'ahu lam yakun liyusiibah ilaa uu ka ogaado oo ka rumeeyo wixii ee muxuu ahaayey wixii asiibay inuusan marna gafeen wixii garab maro oo gafana inuusan marna ku dhaceen ilaa uu sidaa rumeeyo iimaan lamuusan imaanin xadiidkaasi tirmidi baa soo saaray waana xadiis saxiixa wey ayib marka wax walba oo dhacayaay ilaahay qadarkiisu ku socda ayib xadiidkii cabdilaahi ibni cumar waa kii ahaa marfuucan nabigu ur sal ly slam muslim baa soo saaray kullu shayin biqadar xata alcajz walkays buu nabigu sal lay slam shay walba ilaahay baa qorsheeyey qorshihiisiiyo qadarkiisiiyo doonidiisu ku dhacaya xataa e, cajsiga ruux markuu caajiso oo shayga kari waayo karid la-aantaasi waa qadar ilaahay kayskana waxaa la yidhahdaa waa nashaadka markuu ruuxu nashaad leeyahay oo shayga uu xiiso u hayo oo firfircoon yahayna xataa waa qadar ilaahay markuu caajisana waa qadar ilaahay markuu nashaadsan yahayna waa qadar ilahay wax walba qadar ilahi weyaan buu nabigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh masaladaas wey marka masalada uu ka hadlayo <clears throat> iyo tafaasiisheeda masaa'il badanoo iyada salka ku haya oo ka farcamaya <clears throat> masalada marka khilaafkeedu waa horreeyey taqriiban hadalhaynteedu way ka horeysay ummada nabi moxamed sal lla alay oo ummadihii hore muxuu ahaayey falasifada iyo hindida iyo muxuu ahaay griigii iyo yacni way lahaan jireen taqriiban adyaanta inteeda badan masaladaas way ka hadlaan si qalloocayna u haystaan si inxiraafa bay u haystaan xataa jaahiliyadii carabtu xataa jaahiliyadii carabta islaamka ka hor mas'alada si laxni ay u haysteen waa ka qur-aanku inoo sheegay khaladaadkooda ay samaynayaan iyo shirkiga iyo gaalnimada waxay u daliishan jireen ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa wa qaaluu low shaaa allaahu maa ashrakna walaa aabaa'una maa cabadnaa min duunihi min shay sooma iyada yani haddaan ilaahay dooni lahayn shirki maanaan samayneen waxaan id isaga ahayn maanaan caabudneen hadduusan ilaahay dooni lahayn marka inxiraaf bay u haysteen masaladu marka masale hadalkeedu horreeyey buu ahaa murankeedu sidoo kale ummadda dhexdeeda iyo hadalhaynteedu waxay soo baxday nebigoo nool salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebigoo nool bay soo baxday xadiidka cabdillahi bni camr ibni caas ayaa wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay nebigaa sal lla lay soo baxay eh, calaa asxaabihi wahum yakhtasimuuna fi lqadar saxaabaduu nebigu ku soo baxay isago iyagoo doodayo ku murmaya masalada qadarka oo ninba aayad soo qaadanahayo o laysu daliishanayo marka nebigu arkay sal alla lay wasalam moodaa buu wejigiisa in xabad rumaan ah lagu burburiyey siduu u cadhoodoo isu bedelay nabigu sal lay slm wejigaa guduutay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam bihada umirtum aw lihada khuliqtum tadribuuna alqur'aana bacdahu bibacdin bihada halakat اlumamu qablakum buu nabig sal lay slm ma taasaa laydin amray buuhi mise taasaa laydiin abuuray inaad kitaabka ilaahay qaarkii qaarka kale ku garaacdaan ummadihii hore waxay ku halaagsameenba saasay ahayd buu nebur sal ly marka waa ka joojiyey saxaabadu marka hadalhayntii iyo masalada dhexgalkeeda halkaasay kaga gaabsadeen markaana waxay ahayduun niqaash bacdu saxaaba un dhex maray bay ahayd masaladu <clears throat> xadiidka ibn maaja baa soo saaray shaahid kaleoo tirmidi soo saarin waa jira waa xadiid xasanah haduusan saxiixba ahayn ayb laakiin khilaafkeedu wuxuu aada u soo baxay masaladaasi masaa ugu horraysay oo ahlulqibladu ay isku khilaafeen bay ahayd masaa-iishii u horraysa ka mid tahay oo eh, xilligaa kadib ayaa waxaa soo baxay fikrigu wuxuu ka bilowday masaladu asalkeeda magaalo basra la yidhaahday asalkeedu ka bilaabatay oo eh, nin la dhihi jiray macbad uljuhani eh, ayaa ugu horreeyey baa la yidhahdaa wax masaladaa ka hadlo wuxuu ahaa nin saxaabada qaarkood soo gaadhay oo xataa qadiyadii taxkiimka bayna asaxaaba bacda macrakati eh, mxuu ahaay sifiin wuu joogay oo saxaabada qaarkood buu la kulmay nin noocaasuu ahaa laakiin eh, wuu fidnoobay oo wuxuu galay afkaar khariban buu galay macbaduljuhanigaasaa u horreeyey baa la yidhaahdaa eh, wax mas'alada sida khariban uga hadla kadibna waxaa ka qaatay nin la dhihi jiray khaylaan addimishqi wahaakada saasaa marka loo kala qaatoo loo kala dhaxlay way kala gedisnayd marka sida ahlusunna waljamaaca marka ay qabaan oo mas'aladu marka loo naa loo laabto madhabkii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada oo madhabka qur-aanka iyo sunnadu ku tusaya ah waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wax kasta oo kownkan ka dhacaya saan horeyba u sheegnay waa wax horay uu u qorsheeyey horay u ogaaday horayna uu u qoray markay dhacaysana isagaa doonidiisay ku dhacaysaa abuurkiisayna ka mid tahay oo kama hoos baxayso waana masalada loo yaqaano maraatib waxaa la yidhaahdaa eh, maraatib alqada walqadar baa la yidhahdaa ah, waa muhim martabada saddex afar ah waa afar martabado martabada hore wax weeyaan allah tabaaraka watacaala wax walba waa abuuray waxaan ujeedaa wax kasta oo dhacay ama dhacaya ama dhici doona horay buu u ogaa cilmigiisa saabiqa waa ka uuna leeyahay faalkhalqu caamiluuna bisaabiqi cilmihi cilmigiisa asaliga ah ayuu ku dhacay ayib cilmigiisana wax ka hoos baxsan ma jiro waata qur-aanka kariimka alla ku tilmaamayo wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilmaa ilaahay wax walba ogaanshayo cilmi buu ku koobay ayib wasica kulla shayin cilmaa wax kasta ilaahay cilmi iyo yaani ogaan buu ku koobay allah tabaaraka wa tacaala xaadiista nebigae macnaha ku imaanaysana aad bay u fara badantah marka wuxuusan alla ogeyn kownkiisa kama dhacayo waa qodobka koobaad waxaa xigay alla wuu qoray oo diiwaan weyn oo looxul maxfuud la yidhaahdo ayuu wax kastoo dhici doono ku qoray iyadana qur-aanka kariimkuna waa tilmaamaya maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka dhexdiisa maanaan kaga tegin waxba wax lagaga tegay kitaabka looxmaxfuudka laga wada wax kasta waa lagu qoray oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qadaray inuu yimaado marka waa qoran yihi waxaa kaloo kutusaya xadiista nabiga sal lay wasalam xadiidka fi saxiixi muslim min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas oo nabigu uri sal lay wasalam ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa alsamaawaati waalard bihamsiina alfa sana ilaahay tabaaraka wa tacaala maqaadiirta khalaa'iqda wuxuu qoray intuusan dhulalkiiyo samaawaadkaba abuurin ka hor konton kun oo sano kun oo sano ka hor ayuu sii qoray alla tabaaraka wa tacala xadiiskii kale waa kii ahaa awal maa khalaqa allahu alqalam wax ilaahay abuura waxa ugu horreeyey qalinka markuu abuurayba wuxuu ku yidhi uktub qor buu ku yidhi markaasuu yidhi rabbi o maxaan qoraa rabbi wuxuu ku yidhi wax kasta maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wax kastoo dhici doono oo imaan doono qor baa lagu yidhi fajara alqalamu bima huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama qalinkii markaa wuu dureersaday wuu qoray wax kasta marka waxyaalaha dhacayoo dhan bitafaasiilihaa bay qoran tahay oo ilaahay agtiisa ku qoran tahay tabaaraka wa tacala lowxul maxfuud waa martabada labaad weeye martabada saddexaad shayga markuu eh, eh, samaysmayo ama intuusan dhicin waxaa ka hormaraysa allah doonay iraadadiisi iyo doonidiisu ku dhacaya wuxuusan doonin asagu kama dhacayo kownka wuxuusan doonin kama dhacayo kownka waa martabada mashiicada waay oo ciduu doonuu dili ciduu doonuu noolayn ciduu doonuu kursi ka qaadi kuu doonuu saari siduu doonuu waxyeeli isagaa tasarufka iskale iyo doonitaanka saas way macnaha tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaau watucizu man tashaa watudilu man tashaa biyadika alkhayr marka waa martabada mashiicada wey martabada xigtaayo waxa weeya waa martabatu lkhalqiyo shaygu ilaahay uusan abuurin kownka kama dhacayo adoonka isagaa abuuray ficilkiisana isagaa abuuray wallaahu khalaqakum wama tacmaluun waxaad samaynaysaan isagaa abuuray idinkana isagaa idin abuuray allahu khaaliqu kulli shay wax kasta alla isagaa abuuray tabaaraka wa tacaala marka afarta martabo sidaasaa la rabaa in loo rumeeyo waana eh, madhabka ahlusunna waljamaca ayb <clears throat> faa'iday leedaha marka sida markaad u rumayso faa'iidada weyn ay leedaha wax weeyaan oo aad ka goosanayso markaad rumaysanayso rumaysan tahay waxaa dhacayaay inuu ku dhacayo ilaahay tabaaraka wa tacaala horay buu u qoray waxna kama bedeli kartid waxna ma baajin kartid waxna ma soo jiidan kartid waxani saasuu u qorshaysnaa sidaa inuu u dhacana waxba lagama qaban karo saa markaad rumayso daawo weyn baa ugu jirta nolosha bini aadamka intaan aakharaba la gaadhan adduunka mabda'aasi wuxuu daawo ka yahay cudurro fara badan oo qalbiga ku dhaca bal nolosha ibni aadamkaba halis geliya waa cuduradan yacani waswaaska iyo e, stresska iyo isla hadalka iyo qalaqa iyo e, axsaanta iyo cuduradaasoo dhan buu daawo ka yahay oo ibni aadamka inuu ama murgo ama isla hadlo waxaa keena ama wuxuu sugahayay buu waayey ama wuxuuna filanaynin baa ku dhacay soo labadaa maaha labadiiba daawo waxaa ka ah waxa aada weydaynay haddaad rumaysan tahay marna inaadan hesheen waxa kugu dhacayna aada rumaysan tahay marna inaadan baajiseen miyaad isla hadlaysaa maya waa midda qur-aanka kariimka alla ku tilmaamayo uu alla yidhi tabaaraka wa tacaala maa asaaba min musiibatin fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir xikmaddu maxay tahay likay laa ta'saw cala maa faatakum walaa tafraxuu ah. wax idin seegayood weydeenna inaydan ka murgin oo markaad wixii weydo waxaad filaysay eed weydo dee waxaad leedahay qadara allahu wamaa shaaa facal soo ma allaa qadaray waxna lagama qaban karo wuxuu rabana alla waa sameeya waa daawo khalaas halkaasabaad kaga tagtayba haddii waxaad jeceshahay ood rabtay aada heshana ma kibraysid soo ma leanna waxaad og tahay in ilaahay ku siiyey walaa tafraxuu bimaa aataakum inaydan kibrin oo isla weynan idinku xambaarin wuxuu idin siiyey marka laba cudurba inuu ruuxu eh, yani waxwey jirrado iyo inuu kibir galay iyo isla weynan labadaba daawo waxaa kaa inaad ogaato ood rumaysantahay mabdau lqada qadar cudurro badanoo noocaasu marka daawo ka yahay oo adduunku hadda xalba uleeyahayba lagu baaba'ayo saas way macnaha ayib inta badan nafsiga la <clears throat> marka taa weeyaan <clears throat> waxaa loo imaanayaa marka waxaa loo imaanayaa addoommadii addoommadii allah tabaaraka wa tacaala wax kastoo dhacaya isagaa abuuray madhab ahlusunna waljamaca waay waxyaaluu abuuray waxaa ka mid ah addoommada addoommada ha abuuree addoommadu waxay samaynayaan iyo ficilkooda dembigay gelayaan khayrka ay samaynayaan sharka ay samaynayaan daacada ay samaynayaan waxaasoo dhan waa ilaahay makhluuqiisa waay addoonku sax ikhtiyaar buu leeyahay doonitaan buu leeyahay samaynna wuu leeyahay laakiin samayntiisa iyo ikhtiyaarkiisa iyo mashiicadiisu ta ilaahay kama hoos baxsana wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah addoonkii doonid baa loo sugay doonidda loo sugayna waxay lagu xidhay ta alle marka waxaa laga wadaa doonid ilaahay tiisa ka madax bannaan oo wuxuu doono ku samayn karo oo ilaahay wuxuusan rabin uu kula imaan karo oo ma jirto addoonkii talabaad ma qasbana oo e, yacni waxa weeyaan e, e, doonid la-aan iyo iraada la-aan ma ahe isagaa doonitaankiisa iraadadiisa ikhtiyaarkiisa wax ku samaynaya midda ay ka dhalanayso in la ciqaabo hadduu dembi galo hadduu wanaag sameeyena in ajir laga siiyana waa iraadadaa iyo ikhtiyaarkaa uu isagu leeyahay waxa uu samaynayana waa ficilkiisi oo isagaa iska leh isagaa doonaya isagaa samaynaya laakiin isaga doonidiisa qalbiga uu wax ku doonayo ficilka uu samaynayo dhammaan waa abuuris alla waa mashii'ada rabbi bayna kulligood hoos imaanayaan macnahaasuu doonayaa imaamku marka inuu inoo taqriiriyo waana masaa-isha aad muranku uga yimid waa wa anfada alla waa fuliyey buu yidhi fii khalqihi abuurkiisa dhexdiisa makhluuquu ka wadaaya wuxuu ku fuliyey saabiqa almaqduuri Ah, wuxuu qadaray kiisii hore ah, ah, maqduurkii wixii la qadaray ee uu qorsheeyey ee hore kaasuu ilaahay ku fulinaya khalqigiisa wa huwa alle aljawaadu weeye waa midka deeqda badan alkhafuuru oo dhaafista badan wayaclamu wuxuu og yahay khaa'inata alacyuni indhaha midooda khaa'inada ah iyo wamaa tukhfii waxay qarinayso assuduuru laabuhu waxay qarinayaan wuu ogyahay oo kama qarsoona alla tabaaraka wa tacala falkhalqu khalqigu marka makhluuqii buu ka wadaa caamiluuna kuwa samaynaya weeye kuwa camal falaya weeye bisaabiqi cilmihi cilmigiisii horay ku camalfalayaan bimacnaa waxaa laga wadaa wux uu horay u ogaa inay samaynayaan un weeyaan waxay samaynayaan ee wuxuusan ogeyn oo horay u ogeyn oo u qorshaynin ma samaynayaan saas bisaabiqi cilmi saasaa laga wadaa qodobka oo martabada ilaahay inuu wax kastoo dhacayo horay u ogaa ah ee ahlulqibluhu taqriiban islama diidin allahuma niman la yidhaahdo qullaatu alqadariya niman xag jir ah oo qadariyada ka mid ah oo awaailwaxaa la yidhahdaa awaa'il lqadariyana waa le raggoodii hore bilowga ahaayeen ayaa inkiray ilaahay cilmigiisa waxyaalaha dhacaya uu horay u ogaaday oo waa tii xadiidka fii saxiix muslim bilowgiisa ku imaanaya yani wax weeyaan cabdullaahi bni cumar la weydiinayo ayib oo ay u yimaanayaan rag taabiciina ooay leeyihiin inahu dahara qibalana naasun yaqra'uuna alqur'aana wayataqafaruuna alcilma ibni cumarow xagganaga waxaa ka soo baxay waa basra rag baa basra uga yimi dad qur-aanka aad u akhrinaya cilmigana aad u baadhbaadhaya wa annahum yazcumuuna anlaa qadar waxayna sheeganayaani nimankaasi wax qadara inuusan jirinba wax horay loo qorsheeyey oo horay loo ogaadayoo ma jiro cagga alle hee wa anna almra unfun arrintuna waa bilow waxay ka wadaan unfunta waxay ka wadaan bimacnaa shay kasta marka uu dhacayo buu marka uu dhacahayo yuu bilow yahay markaa unbaana ilaahay ku baraarugahaya nimankaas waa marka waxaa la yidhahdaa waa nufaatu lcilmi baa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa awaa'il اlqadariya kufrigooda iyo gaalnimadoodana layskuma khilaafin kuwa ayaga inay ridoobeen ayib waa ka cabdillahi bni cumar iyo saxaabo badan ay ku leeyihin marka faida laqiita ulaa'ika faahbirhum annii barii'un minhum wa annahum bura'au minii kuwaa haddaad la kulanto buu yidhi waxaad u warantaa inay beriga yihiin aniguna aan beri ka ah waladii yaxlifu bihi cabdulaahi cabdullaahi bnu cumar low ana liaxadihim midlu uxudin dahaba faanfaqahu maa qabila allahu minhu xataa yu'mina bilqadar waxaa yani ku dhaaranaya allaha cabdillaahi bni cumar uu ku dhaaranayo kaasaan ku dhaarane haddii midkood uu bixiyo buurta uxud wax la-eg oo dahab ah ilaahay inuusan ka aqbalaynin ilaa uu rumeeyo qadarka alle tabaaraka wa tacala warkaa iga gaadhsii buu ku yidhi <clears throat> marka nimankaasay ahaayeen masalada marka cilmiga alle saabiqi cilmihi qoladaasaa inkirtay ayaguna way inqiraadeen baa la yidhaahdaayoo way baaba'een gadaal dambe maraatibta kale unbaa khilaaf ka jiraaye taa hore waa laga soo gudbay <clears throat> wanaafiduuna <clears throat> kuwa fulaya way addoommadii oo ku soconaya lima khalaqahum wuxuu abuuray limaa shaygii khalaqahum uu iyaga abuuray lahu isaga uu abuuray oo min khayrin khayr ah wa sharin iyo shar wixii uu ugu talagalay markuu abuurahayay ayay ku soconayaan oo ama khayra ama shar taa unbay ku soconayaanoo ku fulayaanoo u hogaansamayaanoo ma khilaafi karaan ayib meesha waxaa ka muuqda bimacnaa khayr iyo shar waxay addoommadu samaynayaanba wax loogu talagalayoo loo abuuray bay ahayd waana sidaa sida saxda ah, saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waa kuwii nabiga weydiiyey sal lay slam waxay dhahdeen rasuul ilaahi waxaan samaynayno eh, ama khayr ah ama shar ah ma wax horay loo qoray oo horay u qorshaysnaaba mise waa waxaan annagu bilaabanayno may nebigu wuxuu yhi sal lla alay waslam maya wax horay u qorshaysnaa way wax walba hore wuu qornaa kii naar geli lahaa kii janno geli lahaa khayrka uu samaynayo sharka uu samaynayo kulli waa qornaa waana qorshaysan yahay markaasaa waxay yidhahdeen fa fiima alcamalu idan ah, oo dee waxaad iba sii kala qorshaysan tahayba maxaaman isu dhibanaaba maaama eh, yani cibaadaad iyo salaad iyo maxamaan isu dhibaynaa ja waxaani waaba kala qoran yahay sooma kii naar geli waa qoran yahay kii janno qori waa qoran yahay de maxaan isu dhibanaaba len marka markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lah camal fala ruux walba waxaa loo fududaynayaa wixii loo abuuray o kale waxay ahayd ama ahlu اljanna fayuyasaruuna licamali ahli اljanna wa ama ahlu اnnaari fayuyasaruuna licamali ahli الnaar ibni aadamku amaad adiga meel fadhiisa soo un shaqayn mayse soo wax qaban mayse marka wax qabasho la-aan kollaba ahaan mayse soo ma marka haddii aad naar laguu qorayna camalkii ahlu naarkee naarta lagu geli lahaa unbaa uun noloshaadu noqonaysa halkaasaa laguu fududayna haddaad ahlu janno a ah tahayna camalkii ahlu jannada unbaa laguu fududaynayaa labadaa mid inaad samaysana waa qasab soo ma marka idinka camal la imaadoo dadaala labadaa jid mid baa laysu fududaynayaa ee camalka hadaynina wey macnaa sidaasuu nabigu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxaa khayr iyo sharba ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa <clears throat> ayb walaa yamlikuuna lianfusihim meeshaa marka waxaa ku jirta iyadanoo baraarujin mudan allaha qeybta hore uu qaybiyey xadiid baa nebiga ka sugan sal ly waslam uu leeyahay alla markuu khalqiga abuuray ayuu nuurkiisa ku firdhiyey nuurkiisa ayuu qaybiyey ciddii maalinkaa nuurkiisa wax ka heshay waa cidda rumayn doonta markay timaado adduunka oo ilaahay jidkiisa raaci doonto waay maalinkan nuurkii iyo iftiinkii la qaybiye ciddii wax laga qadiyo oo wax ka helinna waa cidda markay adduunka timaaddo alla beenin doonto oo xaqa diidi doonta wey <clears throat> marka arrinta u baahan ba marka waxay tahay inaynu fahanno dad badanna eh, runtii fahamkoodu ka gaabtay wabitaali ay sabab ugu noqotay inay inxiraafaan allah tabaaraka wa tacaala markuu nuurkiisa qaybinayo ama addoommada u kala saarayo ahlunaar iyo ahlu u kala saarayo waxay ku salaysan tahay xikmad alle markuu addoommadiisa abuuray wuxuu ogsoon yahay addoon kasta inuu istaahilo in la siiyo iimaan iyo khayr iyo inuusan istaahilin horey buu usii ogyahay addoonka aan istaahilin oo marka khiyaarkiisiiyo iraadadiisiiya la siiyo aan khayr u dhaqaaqaynine xumaan muxuu ahaayey ka samaysan ama xumaan ku samaysan marka kaasi ma istaahilo in iimaan iyo taaco iyo khayr la siiyo bitaali janno la geeyo ma istaahilo xikmaddu waxay keenaysaa marka kaas inaan iimaan la siin leanna iimaanku waa shay qaali ah meel xun lama dhigo soo ma inaad meel xun dhigtaa xikmad xumo ah lilaahi almathalu lacla laakiin maalan <clears throat> shayga qaaliga ah haddaad meel wasakha dhigto yacni dahab haddaad qashinqubka ku dhex rido qashinqubkaad ku dhex riddo ama meehe misxabba haddaad qaadaad qashinqubka dhex dhigta maxaa lagu dhihi ficilkaagu ma xikmadaysna soo saas ma ficilkaaguma xigmadaysna bimacnaa wax weeyaan shayga iyo meeshiisu waa inay isleeyihiin dadka marka iimaanka uu ka qadiyo daacadiisa uu ka qadiyey bimacnaa ma istaahilaan mana ku habboona mulaa'im kuma aha munaasib kuma aha saasuu ugu diiday kuwa uu siiyeyna fadligiisuu ku siiyey oo isagaa marka horeba u hagaajiyey oo munaasib uga dhigay oo saalix uga dhigay inay iimaanka iyo aacada qaataan sidaasuu rabbi u siiyey tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed baa khalqigu waxaa la yidhahdaa waa laba <clears throat> alkhalqu bayna cadlihi wa fadlihi baa la yidhahdaa alkhalqu bayna cadlihi wa fadlihi bayna cadlihi qaar wuxuu kula dhaqmaa cadaaladiisa qaarna wuxuu kula dhaqmaa fadligiisa qaarka cadaaladiisa uu kula dhaqmay waa qaarka uu khayrkiisa ka qadiyay oo iimaanka uu ka qadiyey oo taacada ka qadiyey kuwa iyaga ah ilaahay wuxuu kula dhaqmay cadaaladdiisa ya see buu cadaaladiisa kula dhaqmay ilaahay addoonka hadduu abuuray unanna istaahilin in iimaan la siiyo hadduu alla iimaankiisiiyo khayrkii ka qadiyo alashaani ma istaahilo wixiisii buu alla u diilay miyuu dulmiyey ya qor wixiisi hadduu diido oo ka qadiyo ma wuu dulmiyey baa la dhihi maya laakiin cadaalad waayo waana maslaxa iyo xikmad wey lianna meeshuna ma istaahisho in la dhigo iimaankii khayrka waa midda labaadee ilaahay baa iskale waxanoo qaybintiisa isagaa iskale laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun isagaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu samaynaya lama weydiiyo saas daraaddeed addoonka uu khayrka ka qadiyey cadaalad buu kula dhaqmay lanna dulmigu ilaahay waa iska xarimay tabaaraka wa tacaala midkan uu siiyey iimaankiiyo taacadiiyo khayrka siiyeyna muxuu kula dhaqmay ya fadligiisuu kula dhaqmay soo ma leanna siismadu waa fadli qalbigiisa inuu diyaariyeyna waa fadli taacadiiyo iimaanka inuu siiyeyna waa fadli jannada inuu geeyeyna waa fadli inuu yani waxa wey cafiyeyna waa fadli fadligiisuu kula dhaqmay leanna addoonku ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu waajib xaqa ugu leeyahay oo laasim ku ah ma jiro kulli ilaahay baa sabab tabaaraka wa tacala keenaya ah, yani marka eh, alkhalqu bayna cadlihi oo uu gaalada iyo inta munaafiqiinta kula dhaqmo wa fadlihi oo dadka ahlu iimaanka iyo ahlu taacada kula dhaqmo sidaas wey marka ayb wanaafiduuna lima khalaqahum lahu min khayrin wa sharin midda kale waxyaabaha dhacaya khayr iyo shar waxaa lagu tilmaamaa marka addoommada loo fiiriyo alsharu fi mafcuulaati اllah walaysa fii afcaalihi walaysat fii afcaalihi ilaahay sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo qadihiisa ficilka ah iyo sifaadkiisa iyo daatadiisa shar ma laha kulli waa wada khayr saas daraaddeed xadiiskii nabigu ku yihi sal lla alay wasalam washaru laysa ilayka laakiin sharka wuxuu ku jiraayo shayga marka la fiiriyo shar iyo khayr u qaybsamaya marka loo fiiriyo allah mafcuulaadkiisa ficilkiisa wixii ka dhashay baa mafcuul la dhaha oo mafcuulka waa makhluuqaadka marka makhluuqaadkii baa marka wixii ay samaynayeen ama wixii ku imaanaya baa wuxuu u kala baxayaa wax shar ah iyo wax khayr ah halka marka waxaad ka fahmi alkhayru wاsharu biاnisbati lilmakhluuq waay ama biاnisbati lilah waliafcaalihi waasma'ihi wasifaatihi fakuluhaa khayr kuluhaa khayr shar ma saas way maanaa maslayadana muhima ah. waay walaa yamlikuuna ma hanan karaan addoommadii lianfusihim nafafyaalkooda uma hanan karaan min aaacati daacada xaaluu ka mid yahay uma hanan karaan maxaa laga wadaa bimacnaa nafci taaca ah oo iimaan oo khayr ah naftooda uma milkin karaan hadduusan alla ugu deeqin oo ku tafadulin soo ma yacni waxay iyagu xoog kula imaan karaan ama qasban karaan ma jiro ama si madax bannaanba ay isaga heli karaan laakiin ilaahay baa ku tafadulaya oo tafadul ilaahay iyo ixsaankiisay iimaanka iyo taacada ku helaya saas wey walaa yajiduuna ma heli karaan ilaa sarfi almacsiya macsiyada leexinteeda canhaa xaggeeda laga leexiyo dafcan ma heli karaan reebitaan ah, yacnii inay macsiyadii sarfinteeda iska reebaan oo iska leexiyaan oo iska duwaanna iyadana ma milkiyaan bimacnaa kii macsiyada samaynaya dembiga galayay ilaahay baa qoray inuu galo allahna qadaray tabaaraka wa tacaala lixikmatin baaliqa allah qadarkiisa kownigaa marka la fiiriyo ma khilaafi karo marka qadarkiisa kawniga marka la fiiriyo ma khilaafi karo oo laakiin yuusan khilaafine waa kaan soo sheegnayoo ilaahay cadaaladiisabaa qaabkaa loogula mucaamalooday ah, oo ma istaahila in iimaan la siiyo in taaca la siiyo macnaheeduna ma aha waa qasban yahay yaan loo fahmin sidaa macnaheedu maaha waa qasban yahay khiyaar buu leeyahay iraaduu leeyahay doonid buu leeyahay samayn buu leeyahay oo iska cad leanna kaba soo qaad maalan addoommada waxaa inoo kala cad mid aan leenahay ruuxaasi aleelaha waa qasban yahay ficilkan wuxuu uga soo fulayaa khiyaar la'aan iyo mid aan leenahay aleelahay isaga khiyaarkiisa ku samaynaya soo ma kala naqan ya ruux intuu naxay maalan yacani xarakatulmurtacish isagoo dhan yani gargariiraya oo gacmihiisii xubnihiisii hanalla oo saa u ruxanay ama mee intuu gaboobi baa laleema ku dhacday markaasuu saa u ruxanaya isma celin karo maxaan dhahaynaa kaa isaga ya ma awood ma leh soo maa waa iska qasmaya ma iscelin karo ama inta la qabtay oo la qaaday baa meel lagu tuuray xoog waa mukrah baan leenahay soo ma laakiin kaa iyo soo ma kala duwana ruux khiyaarkiisa wax ku sameeyey soo waxaan kale naqaano maa ruux inta lasoo qabtay gardaduub loo soo qabtay laysu qabtay xoog loo soo waldaamiyey lasoo qaaday masaajka lasoo dhex fadhiisiiyey iyo nin khiyaarkiisa kusoo galo suu usoo socday soo galay soo laba masale ma kale marka almukhtaar waalmudar way kala duwan yihiin addoommadu mukrahiin maaha mujbariinna ma aha khiyaar bay leeyihin ayagaa khiyaarka wax ku samayn doonid bay wax ku samayn waxbay samaynayaan khiyaarkooda iyo iraadadooda iyo mashiicadaa ilaahay siiyey ayayna ku mudanayaan in lagu ciqaabo oo lagu cadaabo oo ay ku mutaan alla tabaaraka wa tacala cuquubadiisa haddayna khiyaarkaa lahayn lamaba cadaabeenba soo ma haddayna addoommadu khiyaar iyo doonitaan iyo samayn ayna lahayn maba la ciqaabeenba saas daraaddeed baa shareecadeennu waxay leedahay ruuxa mukraha ah ama qasban ama aan khiyaarka lahayn oo khiyaar la-aan wax uga dhacaan ma loo cadaabaya ya ma looma cadaabayo khiyaarla-aan ruuxay uga dhaceen xataa waxa weye inta lagu qasbo haddii lagaa yeedhsiiyo gaalnimada ilaa man ukriha wa qalbuhu muma'inun soo maa lagu qaban maayo ah, faraaid iyo waajibaad waaweyn baa waxaad uga tagtay calashani waa lagu qasbay oo khiyaarkii baa lagaa qaaday gaalnimaad ugu dhacday calashani wax wey waa lagu qasbo khiyaarkii baa lagaa qaaday yacni cuquubo ma leh dembina kama dhalanayo soo ma laakiin waxa adoonku cuquubada ku mudanaya waa wax khiyaarkiisa uu ku sameeyey waa wax doonidiisa ku sameeyey waa wuxuu saw khiyaarkiisa kaga tegay oo waajibaadii wax ilaahay jecel yahay saas wey marka marka isma diidayso isma diidayso saas wey maana ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo cidda uu hanuuniyeyna ilaahay baa ku tafadulay cidda uu lumiyeyna rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku lumiyey bicadlihi ayuu ku lumiyey shay walbana isaga mashii'adiisa iyo doonidiisa kama hoos baxsana ayib Eh, intaynaan u gudbin eh, qodobka khalaqa alkhalqa bimashii'ati intaynaan u gudbin isla qodobkaasi aan ku jirno masalatu alqada waalqadar ayaa waxaa mudan inaan tilmaanno eh, waxaan idhi afar martabo ayay leedahay masaladu oo martabatu alcilmi iyo martabatu alkitaaba iyo martabat almashii'a waاliraada hiya martabat ah, alkhalqi waaliijaad soo maa marka eh, iraadada oo masalada doonidda ah ayaa dadka qaarkood waxaa isaga qasmay allah dooniddiisa iyo doonidda addoommada iraadada alle iyo iraadada addoommada waxaa kaloo isaga qasmay waxa loo yaqaano almaxabbatu waalridaa iyo iraadada oo kala duwan macno ahaan firaqda qaarkood baa mas'aladu ka qasanta oo ka oo ay ashaaciradu ka mid yihiin asalkeeduna muctasiladay ka soo jeedaa iraadada marka ilaahay doonidiisu tabaaraka wa tacaala labaa loo qaybiyaa iraada kowniya iyo iraada sharciya iraada kawniya waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha kownka ka dhacayo inuu ilaahay horay u doonay oo doonitaankiisa ay ku dhacayaan wax aan isagu uusan dooninna maba dhacayaba iraada kowniya la yidhahda taa iyada ah waxaa soo gelaya iraadada kawniga ah wax ilaahay raalli ka yahayna wuu doonaa oo kownka way ka dhici oo taacada iyo iimaanka iyo khayrka uu jecel yahay haddii ay dhacaan waa iraadadiisii bay ka mid tahay wuxuusan alla jeclaynna oo kownka ka dhacayana iraadadiisiibay ka mid tahayoo asagaa doonay inay saa u dhacaan marka iraadada kawniga ah waxaa soo hoosgelaya wuxuu jecel yahay iyo wuxuusan jeclaynba wuxuu jecel yahay iyo wuxuusan jeclaynba yacni labaduba way gelayaan oo wuxuusan ilaahay jeclayn miyaa koonkan ka dhici kara ha waase markaan fahanno masalada jacaylka iyo doonitaanka in la kala saaro masalada doonitaanka waxaa soo hoosgelaya waxyaaba ilaahay uusan jeclayn laakiin xikmadi ku jirto inay dhacaan xikmad raajixa maslaxa raajixa ku dhaca ku jirta inay dhacaan mase jecla alla tabaaraka wa tacaala ayaa kownka ka dhacaya ha ka dhaceene isagaa doonay isagaana abuuray miaal waxaa u noqon kara maalan ibliis oo kale abuuristiis ibliis yaa abuuray ya allah baa abuuray ayib ibliis alla ha abuuro waa sharka aabbihii waay soo ma ibliis waa sharka aabbihii allahna abuuray tabaaraka wa tacaala isagaa doonay inuu abuuro isagaana abuuray sharka uu ibliis iyo inta raacsan samaynayaanna kownan wa qadaran ilaahay baa abuuray allaana qadaran doonay oo doonitaankiisa kama hoos baxsana soo ma ayib laakiin alla ma jecla ya ma jecla oo hadduusan jeclayn muxuu u abuuray muxuuse u doonay waxaa jira shay muraadun liayrihi ah ama maqsuudun liqayrihi ah yacni waxaa loo doonay oo loo abuuray xikmad baa ku jirtaoo masaalix isaga meehe masaalix kalaa ka dhalanaysa oo haddaan ibliis la abuurin haddee awliyada ilaahay iyo shayaadiintu ma kala baxeen shuhadada iyo saalixiinta iyo rususha iyo jannada dadka gelaya iyo kuwa naarta gelaya iyo waxaan inay kala baxaan maxaa keenaya ya soo ibliis iyo shaqadiisa maaha waxaas ilaahay jecel yahay baa marka ka dhalanaya marka masaalix fara badan maadaama ay ka dhalanayso alla waa doonay tabaaraka wa tacaala mase jecla soo ma cisyaanka addoonku uu samaynayo dembiyaduu gelayo allah abuuray isagaa doonay kownan laakiin ma jecla macnaha ma la fahm lilaahi almaalu laclaa lilaahi almathalu laclaa wax ilaahay lagu mataalo ma laha laakiin miaal taqriibi ah oad ku fahmi kartaan adiga markaad eh, si aad u fahamto suura taqriibiya adiga laf ahaantaada ka adoon ahaan markay noqoto noloshaada waxyaalo fara badan oo aadan jeclayn baad samaynaysaa ya ma jirtaa mise ma jirto waxyaala aadan jeclayn baad samaynaysaa maca alfaariq alkabiir haddana waxa aad samaynayso waxaad jeceshahay iyo waxaadan jeclayn ood ku qasban tahay oo dan kale iyo maslaxo kale aad ku gaadhaysaa jira soo saas ma ah. waad xanuunsatay irbad baa lagugu durayaa ama xanuun baa kugu dhaco lugta in lagaa gooyay noqota lugta in lagaa gooyo miyaad jecesha maxaad isaga goynaysaa waxaadan jeclayn ood haddana rabto soo maha ma jeclid laakiin haddana waad rabtaa soo maa maxaad u rabtaa ya limaslaxa okay addoommadii hadday ka suroobi karto wax ayna rabin inay samaynayaan waxayna jeclayn inay rabaan oo samaynayaan lilahi almathalu laclaa marka marka allah tabaaraka wa tacaala waxyaalaha kowanka ka dhacaya ee uusan jeclayn ee dhacaya isagaa qadaray makhluuqaadkiisana kama hoos baxsana laakiin allah ma jeclo tabaaraka wa tacaala waxyaalana oo ka mid ah iraadadiisa kawniga hoos galana alla waa jecel jecelyaha waa wuxuu amray oo sharcigiisa ku yimid waa midda loo yaqaano marka aliraada sharciya aliraada sharciya maxaa la yidhahdaa waxyaabaha ku yimid kutubtuu soo dejiyey ee rusushiisu keeneen ee uu amray ee uu jecel yahayna waxaa la yidhahdaa iraada sharciya iraada sharciya la yidhahda alla tukada sooma dhihin ya tukada buu yidhi addoommadiisu inay tukadaan buu doonay ayib doonidda uu inaga doonay ina amray inaan tukanno waa sharci oo sharcigiisu inagu amray kutubtuu soo dejiyey buu inugu amray soo saas maa ayib iraadadaa marka sharciga ah ayaa waxaa ka laazima jacayl iraadada sharciga wixii ilaahay sharcan uu amro ama sharcan uu doono wuu jecel yahay soo ma salaada tukada buu doonay ina amray sharcan haddana salaaddii wuu jecel yahay soo ma xajiya buu ina amray oo doonay sharcan haddana waa jecel yahay sharcan kuma yimaado iraadadiisa sharciga wuxuusan jeclayn kuma yimaado meeshaa marka waxaa ka dhalanaysa aliraada asharciya tastalzimu almaxabata wاlridaa ama aliraada alkowniya laa tastalzimu iraadada kawniga ah wuxuu jecel yahayna way ku imaan kartaa wuxuusan jeclaynoo necab yahayna way ku imaan kartaa labaduba way soo wada hoosgeli karaan sidaas way macnaa ayib eh, yani si kale haddii loo yidhaahdo maalan gaba soo qaad miaala laga bixiyo muminka yani intaana taa dhihin eh, iraadada kawniga ah iraadada kawnigaa waxaa lagu gartaa eh, ma baaqan karto kawnan wuxuu ilaahay doono waa inuu dhaco ma baaqan karo soo ma kownan wuxuu ilaahay doono ma baaqan karo waa inuu siduu u doonay u dhaco laakiin iraadada sharciga ah way baaqan kartaa qad tatakhalaf maalan ilaahay soo tukada inama dhihin oo addoommadoo dhan iimaan iyo salaad ma amrin qaar tukadii qaar aan tukani soo ma jiraan ah, qaar baa amarkii sharcigaaba diiday oo iraadadii rabbi ee ahayd qaar baa diiday oo garab maray laakiin iraadada kawniga ah iyadoo mal ma la khilaafi kara maya ayada qasab iraadada rabbiya kawniga ah lama khilaafi karo ama iraadada sharciga ah bay dadkii qaarna qaateen tawcan qaarna diideen halkaasay ku kala baxayaan oo ahlu iyo ahlujanno u kala baxayaan marka sidaas weeyaan saas daraaddeed haddii la yidhahdo maalan mu'minka ilaahay rumeeyey mu'minka alla rumeeyey gaaloobidiisa waa mumin ilahay buu rumaysan yahay waa sax muminkaasi in la qadaro gaaloobidiisa iraado qadari ana maaha iraado sharcigana maaha iraado qadariya maho ma dhicin leanna waa mumin ma gaaloobin iraado sharcigana ma ahoo dee ilaahay gaalnimada ma jecla soo ma laakiin haddaad tidhaahdo maalan iimaanu lmu'min ruuxa mu'minka iimaankiisa mu'min baa ilaahay rumeeyey iimaankiisaasi ma qadari ba mise waa sharci eh labadaba wayta saas labadaba wayta waana qadari oo de wayba dhacdayba waana sharci oo ilaahay baa jecel soo ma ayib kufrulkaafirna ya gaalnimada gaalka waa gaaloobey waa qadariya duuna sharciya soo ma waa qadariya ilaahay baa qadaray saas daraaddeed way dhacday laakiin ilaahay ma jeceliya ma jecla mana amrin sharciga sharcigiisana kuma amrin saasay marka u kala baxayaan miaaladaasay leedahay marka iraada kowniya iraada sharciya markaad kala fahanto ayaa wax badan kuu kala baxaya ishkaalaad fara badanna kaa xalismayaan iraada sharciya ridaha ilaahay bay tabaaraka wa ka dhalanaya waa wix ilahay raalli ka yahy oo kutubtiisa ku keenay oo addoommadiisa ku amro ku jeceliya saas daraaddeed baa waxaan garanaynaa marka jawaabta dhahaysa gaaladii carabtu markay yidhaahdeen low shaaa allaahu ma ashrakna xaggee wax ka qaldan yahi ama low shaaa allahu maa cabadna min duunihi min shay nimankaa xaggee ka khaldameen ya tii sharciga ahayd iyo tii qadariga ahayd baa isaga qasantay saas daraaddeed bay gaalnimadoodii waxay u deliishanayaan ilaahay inuu gaalnimadanada raalli ka yah waxaa ku tusaya dee waaban samaynaynaaba soo maa <laughs> waa meesha loo yaqaano alixtijaaj bilqada'i walqadar ilaahay tabaaraka wa qadihiisa iyo qadarkiisa wuxuu isagu qorsheeyey ee looma deliishado xataa qadarka kawniga ah ee kownka ku saabsan ilaahay tabaaraka wa looma deliishado waxyaalaha macaayibta ah laakiin waxaa loo deliishadaa waxyaalaha masaa'ibta ah haddaad maqasho alixtijaaj biاlqada'i wاlqadar yuxtaju biاlqada'i waalqadar cala almasaa'ib waa dhacdooyinka alla ka imaanaya ee kugu dhacahaya ee adiga aadan samaynin khalad aadan ka gelin taas iyadaabaa waxaa la yidhaahdaa allaa sameeyey qadara allahu wamaa shaaa facal xanuun baa kugu dhacay musiibaa kugu habsatay caruurtii baa kaa dhammaatay masaa'ibtaasaa loo daliishadaa qadarka oo la yidhahdaa allaa qadaray laakiin ceebtaada iyo khaladkaad gashay ma allaa qadaray baa lagu cararaa ya saas wa ruux baad dishay markaasa war dadka maxaad u laysa ilaahay baa qadaray baa tiri war xoolaha dadka maxaad u xadaysaa dee allaa qadaray war maxaad u sinaysanaysaa allaa qadaray warka nimankaa gaalada marka low shaa allahu maa ashrakna iyo low shaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shayin taaway marka ceebtoodii iyo khaladkoodii ay ahayd inay saxaan baa waxay u deliishanayaan maxay ya ilaahay qadihiisii qadarkiisa u daliishanaya saas daraaddeed waa yuxtaju bilqada walqadar calaa eesh eh? cala almasaa'ib laakiin laa cala almacaayib ceebtaadiiyo khaladkaaga ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa u daliishan waa inaad iska saxdo laakiin allaa qadaray sax ilahay baa qadaray waa meeshay soomaalidu tidhaahdo doqon qadar taqaana hee lagama gar helo meesha dhihi jiro wax kastooy samaysaba allaa qadaray oo dageed ka maray adiga allaa qadaray marka waa istidlaal khalada waa waa istidlaal khalada masaladaasi marka saasay ku fadhidaayo ilaahay tabaaraka wa tacaala sax wuxuu jecel yahayna wuu inoo sheegay oo waa sharcigiisuu ku sheegay oo waa iraada sharciya waxyaalaha kale kownka ka dhacaya uu necab yahayna qadarkiisa iyo qadihiisay ku dhacayaan oo kama hoos baxsana iyo doonidiisa iyo abuurkiisa laakiin ma jecla allah tabaaraka wa sidaas mana masaladan in la fahmo khalaqa alkhalqa bimashii'atihi min hayri xaaja alelay baabkaasi aan ku dhammaystirno masaladaas intaynaan ka gudbin yaa khilaafay masaladaasi oo khilaafsan waxaa khilaafsan laba qolo nimanka qadariyada laisku yidhahdaa khilaafsan qadariye niman la yidhaahdo ayaa khilaafsan qadariyadu marka laba qole u kala baxaan qadariye la yidhahdo nufaat iyo qadariyada la yidhahdo jabriyada qadariyada nufaada la yidhaahdo waa nufaat lqadar waa qolada qadarka anfido diida waana nimanka caanka kuwa ah, muctasilada caanku ah oo waxay yidhaahdeen qolyahooda dambe addoonka doonidiisa iyo samayntiisaba wuu la madax bannaanya wuxuusan alla doonin buu addoonku samayn karaa ficilkiisana asagaa abuurahayee alla shaqo kuma leh sidaas daraaddeed baa waxay sugeen laba khaaliq ficilkan aad adugu samaysay waxay iyagu qabaan alla ma samaynine shaqana kuma laha ma abuurin ma doonin adoonkaa doonay isagaana sameeyey maxaa meeshaa ka dhalanaya marka wuxuusan ilaahay rabin oo qadaran xataa uusan qadarin oo uusan rabin ayaa kownkiisa ka dhacaya oo meeshaa waxaa ka soo baxay ilahay waaba laga xoog batayba addoommadii baa ka xoog batay maxaa yeelay wuxuusan isagu dooninoo rabinba hadday samaynayaan oo ka dhacayaan oo iyagu ficilkooda abuurhayaan waxay noqdeen khaaliq bay noqdeen soo ma khaaliq bay noqdeen waa meesha nimankaa looga bixiyey majuusu hadihi lumma majuusu hadihi lumma yaa la yidhahdaa majuusu hadihi lumma waa qadariyada qadariyada majuus la yidhahda xadiid xasana ku soo arooray duruqdiisa sheekhiilmaan uu taxsiininay ah. yani qadariyada waa nabigu nebigu uri sl lay waslam majuusu hadihi lumma weye hadday dhintaanna eh, aaskooda ha ka qaybgelina hadday jiradaanna ha booqanina maxaa loogu bixiyey majuusu hadihi lumma lianna majuustu waxay sugi jirtay laba asal oo abuurku ka soo jeedo asal waa iftiinkay dhahaan iftiinku wuxuu abuuray bay dhahaan wixii khayr oo dhan mugduna waa asalka labaad ee wax abuurayoo wixii shar oo dhan buu abuuray majuusta caqiidadeedaa saa ahayd marka maxay kownka sugeen laba khaaliq bay kownka sugeen oo midna wixii shar a abuuro midna wixii khayra abuuro qadariyana maxay sugtay laba khaaliq bay sugtay allaha addoommada abuura iyo addoommadaoo ficilkooda abuura soo ma soo laba khaaliq mayna sugin maadaama laba khaaliq ay sugeen oo addoonka ficilkiisii ay ilaahay abuurkiisa ka hoos saareen oy doonidiisa ka hoos saareen ayaa waxaa loogu bixiyey marka majuusu haadihi lumma oo laba asaloo wax abuurtay sugeen allah oo addoommada abuura iyo addoommadaoo ficilkooda abuura ma la faham masalada ayada saas daraaddeed baa loo yidhi majuusu hadihi lumma waa majuuso yani ilaahay bay yani kownkiisa dhexdiisa waxay ictiqaadiyeen inay ka jiraan wuxuusan ilaahay abuurin oo oo abuurmay oo addoommadu abuurayaan nimankaasi marka waa niman khariban waana nimanka iyagaa wey manaa nusuus badan baa radinaysa qolada labaadii waxa weeye waa nimanka la yidhaahdo mujbirada ama jabriya la yidhahdo aljabriya nimankaasu sooma dhihin addoommadu ficilkooda iyagaa samaynaya iyagaa abuuraya sooma dhihin jabriyana waxay tidhi war addoommadu ficilkooda inay sameeyaan iskaba daaya waaba qasban yihiin bay dhehen addoonku waaba sidii eh, baal meel bannaana ka laalaado dabayshu kolba dayn doonto geyso iraadadiisa iyo eh, ficilkiisa unbaa ku tasarufaye wuxuu addoonku samaynayo allaaba sameeyeyba madhabo aad u kala fog maa waxay dhaheen addoonku isagaa abuuray allana shaqa kuma leh qolana waxay yidhahdeen wuxuu addoonku sameeye allaa sameeyey addoonku shaqaba kuma leh ya ma la fahmi maa qanana fahamte madhab marka laba khad buu ahaa muctasiladu markay soo baxeen qadariyadu jabriyadu waxay u soo baxeen inay radiyaan qadariyada qadariyada inay u jawaabaan oo radiyaan ayay u soo baxeen murjada markaasay waxay ku dheen dhankii ay qadariyadu joogtay dhankii kale ku dhaceen madhab ahlusunna muxuu yahay marka madhab ahlusunna waxa weeyaan waa dhexdhex addoonku ficilkiisiiyo wuxuu samaynayo isagaa iska leh isagaa samaynaya cuquubadiisa dalatana isagaa iska leh abaalka ka yimaadana isagaa iska leh laakiin isaga iyo ficilkiisaba allah abuura soo ma isaga iyo ficil ilaahay doonidiisa kama hoos baxsana wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah addoonku doonid buu leey ikhtiyaar mashii uu leeyahay samayn buu leeyahy ficilkana isagaa iskaloo loo tiirinaya isagaa loo ciqaabi laakiin allah baa abuuray min xayu alkhalqu alla abuuray addoonka iyo ficilkiisaba isagaa abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna wa ficilkii camalkiinniyo ninkaba allah idin abuuray masaladaaka sidaas weeye labadaa qolaa marka dhinac martay nimanka la yidhahda aaciradu mas'aladan qadariyada masalatu lqada waxay ka mid yihiin masaa ay madhabka ahlu ku khilaafsan yihiin sida masaladii culuwiga aan hadda soo mar masaladii inu horreysay macnaha culuwi calaa carshii soo maahayn ayagu muctasilo weeye ra'yigoodu masalada iyada masalatu lculuwi ashaaciradu muctasilay ka yihiin masaladan qadaa walqadarna cinda taxqiiq ashaaciradu waa jabriyo madhabka jabriga ah eh, mxuu ahaayey marka la xaqiijiyo laakiin eh, waxoogaa waxaa jira ka dhacaya aan saamayn ku lahayn lama yaqaanaa la yidhi meel saara waa la fahmi waayo waa miduu leeyahay sheikhul ibnu taymiya caleyh raxmat ullah alaaatun laa xaqiiqata laha buu yidhi saddex arrimood xaqiiqaba male wax jiraba maaha waa uun ilaaqaad iyo kelimaad aan xaqiiqo xambaarsanayn saddexa maxay yihiin kasbu lashcari tafrat nadaam iyo axwaalu abi haashim buu yidhi ah, labada dambeba waa muctasilada oo meelay gelaysaa way adagta sharxeedu laakiin kasbu lashcari waxa waa ashaacirada marka la yidhahdo addoonka ficilkiisa sheega waxay leeyihiin addoonka ficilkiisu waa kasabka addoonka allana wuu abuuray war cadeeya caddeeya maya waxay leeyihin addoonku wuu waxbuu awoodaa laakiin ficilkan ilaahay baa iska leh soo markaasi jabriye maaha bimacnaa adoonku waa qasban yahay bay ka dhigantay laakiin way warwareegeenoo waxoogaa yaani si cad sida muctasiladoo kale war cad bay saari waayeen meelo badan bayna saa ashaaciradu oo muctasilada warkoodu waa iska cadyahy haba kharibnaado laakiin warkoodu waa badheedh niman gabanaya maaha ashaaciradu marka waxbay isu luuqluuqayaanoo wax isu geeyaoo waxbay dhexdhexaadinahayaanoo markaasay mararka qaarkood waxay ku dhacahayaan waxaan waxba ahayn marka kasbul xaqiiqa maaha marka la xaqiijiyana ashaaciradu fi masalati alqada walqadar waxa weeyaan iyo afcaalulcibaadka waa jabriye weeye madhabkooda xaqiiqiga ah sidaas wey hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali sabi slm